kuranayaba derayaarinkiyo isagana ka inuu naga wakamaanka gari waayay baa malmaan masjid muu inaa magicin loo taagay hubi loo malayga ila ismarinki weeyaane mufli lagu waa laga yaay abrihiin barodiga wasiyoon maqaalay taariikhe iyakii masaaridaatibo idaymadasilda mubsirkii kibrayada almaanaalinsooridaye isku mariya taariikhdu waa lagama baa loominteedayaaye muriyaantada laguogaa mahadacedeede maryaha catada ee qardiga warka mirirteene ismiriyayaan lowlahay idin magubay murtadkii oo masiixiga kubriyay una midowdane murxidunay adduunya arladaa wadka maarayaaye mudugumaa maraysaa nintaad meka noo bokaane masjidkiyo idinku dhilay mawaaxidindin madhabkii walaalka haddaad meka gaara weydo adigoo mugti kambar lagaama caysadoo xaqdaan laman sarayaaye lama maago adiga ninaan masalka wada murtiin malaahan xaajada ninkaan maraa ku yeelayne munaa malaahan niyaadaa habkoon laysmaqlaahayaaye haddii aad jannada laga xasliyo muran ka fidaysin mudaaloodhe arladaal hel inoo bixi